bixi ilahi taala ilahi ai baai booriy alayhi cala lxubi fi lahi lsboori wa iclaami rajuli rajul baabo iclaami rajuli rajul ogaahiyawsha anbaabey man ogaahiyaw yuxibu huwa rajulka hu manka jeeli ogaahiyaw anahu ana rajula ba yuxibu jeelihu mankaas jeeli ogaahiyaw wamaada baabu maada may yaqulu huwa mankaasay kagoolay law lirajulin kagoolay anbaabey ida aclama huwa rajulka hadii ogaahiyo hu manki ogaahi baabu fadli xubi jeelan fadlisheeyen baabay filahi liajli lahi ala dartis iska jeelada walxasi ba walxasi isbooriyo yen baabay alayhi cala alxubi jeelan liska booriyo filahi liajli lahi liska jeelada liska booriyo an baabay waiclaami rajuli baabu iclaami rajuli rajul ogaahiyo sheeyen baabay man ogaahiya yuxib huwa rajulka bijeeli hu manka jeeli ogaahiya iblow ka jeeli eraw mana anahu ana rajula rajulka ba ogaahiya yuxib huwa rajulka jeeli hu mankaas jeeli iblow an adaka jeeli eraayo ogaahiya yan baabey wamaada wabaabu maada man yaqul huwa manki ka goola yan baabey law lirajuli rajulkin ere ida aclama rajul hadii ogaahiya hu manki ogaahiy ki jeeli hadii usul man jawaabe kaasman baabo qaala allahu tacaala ilahay maka golay muxamadu nabi lahi muxamed rasuul lahi ilahi ideegshay waay muxamadu sala lahu alayhi wasalam rasuul lahi ilahi ideegshay wladina kuwii yani asxaabti oo macaho maca nabiyina wo macashay haadeen sala lahu alayhi wasalam ashidaa haani ad adag waay cala lkufaari gaalada korshoka ad adag waa ruxamaa haani inis naxariisa waay baynahum bayn ladina ladinkas dhadi haani inis naxariisa ilaa aakiri suurati suurada akhirkantilgudeeraaho وaqal lahu tacaala ilahay may ka golay wاladina kuwii tabawa laazimeen daara daar laazimeen daar madin wahiy wahiy madinat alnijed wahiy daar wa aha wاlimana walifu bardeen alimana bardeen min qabli qabli muhaajiriin muhaajiriin tortood iman bardeen yuxibuna ma jelin aman duuliya jelin haajarahu amankan hijrood ilayhim ila ladina ladinkaso hijrood oo alla subxaana wataala may amaanahayo ansaaru rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam oo si khasraj oo ansaaraayen reer madinaayen ya amaanahay may ka amaanahaye jeelanto iyo dad ahlulaahi iyo jeelin jeelino muhaajiriinta iyo jeelin taasa ka amaanahay waladina kuwii tabawa-uu diyaariyeen addaara daar diyaariyeen ey lazimuu almadinata daarta madina waa madina laazimeen waalimaana waalifuu bardeen o alimaana imaan bardeen min qablihim qabli lmuhaajiriina muhaajiriinta hortooda imaan bardeen yuxibuna ladinkas oo ansaartas e may jeelinare ilahi man duul iyo jeelin haajara huwa manka duulka hijroodan ilayhim ila ladina ladinkas ansaaren tikeen hijroodan muhaajiriinta jeelin mana ilahinka markaati nagda ini jeelanta faylatan ilahinka markaati nagda وan anasin radi allahu taala canhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy naumay ka goolay halaaثun side man kuna man xasalna lanki xasalan fihi fi man xasalan wajada huwa man kele bihina bihalaaثi halaasadaas bisababihina sababi salaat iya kahele calaawat alimaani imaanka mayaantis iya kahele an yakuna allahu ali warasuluhu rasuulullahi ini haadan waayo axaba yani lama lijeelan badinyi haadan ilayhi ilaa man manka lijeelan badinyi mima lankujeelan badinyi wa siwahuma siwa allahi warasuli ali rasul sheek weri wa an yuxiba huwa marag ini jeedado almara gof jeedad wa laa yuxibu njeedadan hu marag ila lilahi lejlila ela dartis njeedada wa an yakraha huwa shaksa ini kaado an yacuuda ini haado tilkufri gaalnimo dhaadi haadinikaabay bacda in angada lah ala marki bedbaadiyay humanki bedbaadi bacdishe minhu min alkufri gaalnimo ku bedbaadi bacdishe kama sabi yakrahu huwa mankan ka hadaw oo kale ini gaalnimadaasan ka hadwa an yugdafa huwa manka ini latuuran ka hadaw fi naari naarati lakatuuran ka hadaw oo kale mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wacan anasin radia allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay golay salaatun sidwalahaas man kuna man xasalna lanki xasalaan i i man kuna tutami wa bimacna xasalna lkawile man kuna man xasalna lankasalan i i man manka fisasalan wajada huwa man ka helay bihina bisababi salaati salaasadaas sababkoodi helay xalaawat aliman iman mayantis helay a sadid may alawal an yakuna allahu ilah ini haadan warasulu rasuullah ila rasulsa ini haadan wa axaba lama lajeelan badinyi haadan ileh ilaa man manka lanjeelan badinyi min maadi lankujeelan badinyi siwahuma siwa allahi warasuli hali rasul ku heli waan yuxiba huwa manki ni jeelado almarag of jeelad wa laa yuxib jeladan hu maraga suga ila lilahi liajlilahi ada dartis bay kajeelada lanka ahlu salaax e ahlu diin e ahlu talwe taasa kajeelada ahlu diin e waan yakraha huwa manka ini kahadway an yacuuda huwa manka ini nagado fi lkufri gaalnimo dhatiya kanahad ini kanagad ini kahadwa bacda an angada allahu ala marki badbaadiyay hu manki minhu min alkufri gaalnimo kubadbaadi bacdishe kama sabi yakrahu huwa mankan kahadaw an yugdafa ini laturo fi naari naar kuturankaada oo kale mutafaq caleyh xadiiskana mutafaq wa وan abi hurayrata radi alahu taala canhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiyna omay ka goolo sabcatun todobo yudil llahu tacaala ilahiya hum sabcad n hooseeye fi dilihi fi dili carshihi alla carshisi hooseye hooseeye yawma maalin an laa dila yani hoosba mawjud han ila diluhu ila dilu carshi alla carshisi hooseye maahin imaam an hoose imaamkaas oo caadilon caadile washaabon dalin yar oo nashaahuwa baarbaaray fi cibaadat illahi tacaala ilahay cibaadadiis daadiya ka baarbaary warajulun a ilahay hoose rajulkaas oo galbo galbo rajuli rajulka galbi shay mucalaqon liiday bilmasaajidi masaajide lafiri oo masaajide jeel mana warajulaani lama rajul ya ilahay hoose rajulen kaas oo taxaaba jeladen filahi liajlilahi ala dartiis iska jelade ijtamaca kulmen alayhi ala ala maxabat illahi ilahay jelantiisa kulmen وataفaرga isasawen alيh ala محaبat الlah ilahay jelantis isasawen وarajulnga ilahay ngose rajulkaasoo dacdn weertay rajul imraato naagn weersi imraadaaso daatu mansabin sharafan saacibe وajamalin surudan saaciben weersi umati walsaasen kuweertay fagala rajul kagool ini an akaf الlaha ilahay akabsade saas kagooli kaasna ilahay ngose wa وarajuln way kanka rajulkaaso tasadga sadagey bisadagasin sadaga sadagay faafa gariha sadagadi gari hata la taclama ngogaani shimaalho simaal rajuli rajulkaas bidisisn ogaan ma walaagin ogaan tunfik yaminu yamin rajul rajulka midigis biyaas warajulun a ilahi hoose rajulkaas oo dakara huwa rajulkusay allaha tacaala ilahi osi khaliyan haal khali galbi yani waa kay ilahi osi fafaalat caynaahu cayna rajuli rajulka lamisin oodsilomeeno ooy ilahay obsadiisi makaafadiisa hasuusday ooy kaasna ilahi hoose mutafaqun caley waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slm qaala nabiy naumay goolay sabcatun todobo yudil lahu tacaala ilahiya hum sabcadan hooseye fi dilihi dili carshi alla carshisi hoose hooseye yoma maalin an hoose laa dila hoos mawjud han ilaa dil ilaa dil carshi alla carshise hoose maahin imaamunga ilahi hooseye alawal imaamunga imaamkaas oo caadilon cadaalad sameeya oo dadkas imaamngay cadaalan sameeya oo jorin sameeyan dulman sameeyan ilahi an hoose lan kasuge lan dhiimo badan o ilahi dis dhiimo kalewa imaam hadi waan cadaalad sameeya kan lamaad dalin yar wa shaabkaas oo huwa shaabka baarbaaray fi cibaadat illahi caza wajala ilahay cibaadadiis daadiya ka baarbaaray usul ilaahay ang hooseeye wa rajulun kansedaad warajulun rajul wa oo yani cibaadadi ilaahay ka baarbaaray yani lakubilaaw kumishan waktigiisaba galaayo baaliq nagdaayo lakubilaaw cibaadad ilahay laka jari kamashgulsanaa taasa yani waayeli kaasna ilaahay ang hooseeye wa oo hor yani o ahay dhalinyarnimadii humaati hormanlakana cibaadadi ilahay laka baarbaaray ilaa isku geeriyooday taas ilahay usi warajulun warakansida warajulun waay rajulkaas oo galbo galbo rajulka galbo shay mucalaqun liiray bilmasaajidi masaajida lafiri oo manaha cibaadadiisba meel meelkala ninka tukado yani ninkaas tahaasin gabna cibaadadiisbanba masaajid laybes markastoo yani hataa binaanka jaroodon hata galbo shay masaajidka firinyi si ilahay naadi suda faday cibaad masaajidkaasaibaada suda faday saas galbo shay firinyi hataa binaanka jaroodon hata kaasba ilahay an hooseewa wa wahay warajulaani lam rajul lama rajul ya ilahi hooseeye saxaaba macalishaai baab melni waafanta warajulaani lama rajul oo saxaaba isjeeladeen bilahi liajlilah alla dartiis iska jeeladeen dankelan hayne adunya iyo an hayne aakhirada ilahay dartiis dasa iska jeeladeen ijtamaca kulomeen aleyhi ala maxabat illahi taala ilahay maxabadiisa kulomeen watafaraga ishasadeen aleyhi alaa maxabat illahi taala ishasadeen warajulun kan kale rajulun ilahi hooseeye rajulkaasoo dacad weertay rajul imraatun weerti imraadaasoo daatu mansabin sharafan saaxibe wa jamaalin wadaatu jamaalin quruxan saaxibe oo faqaala rajul rajulki nin kagoolifed ini an akaafu anaan ogsaday allaha taala ilahay kaobsaday kagooli oo yani humaasadaas yan kuwerti oo kale lay ana muweelo kor walayo ilahay kaobsaday ilahi kalbi ya ifirya ilahay kaobsaday ariwa mismee maybuaha nga inkuwertay humaati inkuwerti nagadaas mismee hatama inkuwer guuran kuwertiniyana nagadaas iguursoy oo kale erti yani kalku mayleya hadda o an kaguursun mashguulsanaa meelkale mashguulsanaa xuquuqditaaman guma kor adowti xuquuqdisa hoo baalaayon ilaahay adi koobsade saas oo kale niya nagdaas laakin tan hor iyo yakasurkan dhaw yani warajulun waay kan kale warajulun waay rajulkaasoo tasadaga sadagaedi sadagatin sadago sadagay faafa rajulki garihaa sadagadi edahayti gari sadagada oo boonayo yani sunaet eh, la gariyo eedan fayle waako rajul sunu sadagay sadago sadagay faafa garihaa sadagadi hataa laa taclaman ogaadan shimaaluhu biditisin ogaadaan ma walaagin ogaadaan tunfig yamiinuhu yamiin rajuli rajulka siga midigtis galantis midgees wala ka dhiibahay beditisang ogaadan bedata manaha galan gaarixe e ya ogaanshadiy mayle wa dareen taabisho lay walaan oo taabo talay dareema korta ogaado kor ma cagli waa ka ogaata male mayla najeeda bedata lanki fidhi walaa midig ka dhiibahay ma ogaada mana hata yani waa kayseedan gariyaas lanki midigta fidhi bedata fidhin kuargaad walaan ad hoosan ku dhiibahay oo walaadi mogdi dhiibahayta lang adan kasaane siyahayta nisme lang hindhoole king argahaine siyahayta nisme walaagi duduubtay meelogidi lankasijaakola ingilidi yani wa ki masalan saasoo kale qariyo adena qarin taasu yeen limaylilea yani yeen tan ilahay an hoosay lankaas kan kale oo todobaadmay bua warajulun waay rajulkaasoo oo dakara allaha tacaala ilaahay hoosay oo xasuus sameeya ilaahay hoosay ilahay adkaartis badi khaaliyan ala kawni khaaliyan haal shireediis aylanjar fafaalat caynaahu cayna rajuli rajulka namisindood sidameno ilan akudedatay ooy ilahay obs makaafidiis obsidiis ilahay obsidiis oy ilahay نacmadiisa si iyo shugrid iskula fadaay gududuaytany iyo walaagasay fiirfiriya bacda tafakur sameeyre oy mana kaasna ilahay wosay mutafaqun aleyh oytuntistasi walban hayne ilahay dartisa oy mutafaqun aleyh waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abu hurayra may ka golay gaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may golay in allaha taala ilahay yaqul huwa ilahay may ka golay yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed may ka golay ayna almutahabuna aani isjijeelayen aawe bijalaali ani weynanta iskagi jeelayen awe alyawma maalintan tan le udilo ana hooseyhom ay ladin mutaakintas an hoosey fi dili hooskayan hooseeye yoma maalan laa dilla hoosan jarna ilaa dili an hooskay maahin rawaana yure hadidka muslim u mana in allaha tabaaraka watacaala ilahi yaqul llahu caza wajala ilahi may ka gooley caza haalib hade wajala wina ilahi may ka gooley yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama yaama maalinteed may kagolay ayna almutahaabona aani isjijeeleyen aawe bijalaali ana weynante iskaji jeeleyen aawe aani ana winante iskaji jeeleyen aawe alyooma maalintontan eo yaamalroog ya udilo ana ilahay hadlahay subxaana wataala un hooseye hum yo un hooseye fi dili an hooske n hooseye yawma maalin laa dila hoos mawjudun hani laa dili an hooskay maahin saliy alla subxaana wataala fadligaasa lain kolka mutacabin fi illahi ilahay dartiis dartisan iskajeeladaaya rawa abi hurayra xadiska muslim anhu an abi hurayrata qala abu hurayra may gole gaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulsa may gole walahi ladi macbuda kadhaaraday nafsi naftay biyadihi yadi ladi ladi yadi kusugnaatay kadhaaraday laa tadkulu magalaasan aljanata jino magalaasan hataa tuminu ilaa kurumeeyasan walaa tuminu mana rumayasan hataa tahaabo ilaa isku jeeladasan awalaa adulu tusiyay kumisin alaa shayin shaysun tusiyay shaygaaso idaa facaltumu hadi falanhu shaygaba taxaababtum isjeeladasan ana tusi afshuu badiyaa weri rasuulka sala lahu alay salam faafiya min alisyaai wahuwa alishaacatu faafiya walidaacatu faafiya wahuwa assalaamu cala almacruuf wa wacala gayri lmacruuf min almuslimiin lankialka saas in lankinka saaned ada salaam saas faafiya isjeedadaasan shaytum tusiyey alaa adulakum walahi ladi nafsi biyadi kasunaasagdhaarday laa tadkulu magalaasan ari rasuulka sala lahu alayه wasalam aljan aljanata jina magalaasaa inti inte xataa tu'minu ilaa imaanki kukaamilowaa ku rumaysan hadana walaa tu'minu mana rumaysan hataa tahaabowa intu sijeeladaasa ah. imaanki maylakira jecela lakiriban awala adul way rasuulka sala lahu alay salam sintusiyey kum isin sintusiyey calaa shayin shay sintusiyey shay oo wasiile ahoo jecelka hela oo ilahay dartisa sijeelada idaa facaltum hadii falaanahu shaygaas taxababtum sijeeladaasa latusiy ah, afsuu faafiya wari rasuulka asalaama salaamta faafiya baynakum daari salaamka faafiya lamba ka horkoy asalaamu alaykum sulemana asanibasgiriyi korka aliyeel salad oo salaantas koonagaila fadaay hadi koon si waajibka orta sida bilaa suno waana suno sida bilaawato fal badanta waajibka suno oo waajibka fal badan alere yani waalaykum asalaam tusakinagaw iswaajiba kaeta fardu kifaayo waajiba kaeta waana sida adi bilaawtay sida sunada ee fal badan yani kolkan bilaawa liley mana ayole ini fal badan dalilshe yani wa kay hadisi kalaha adi kitaab salaama ka awaado don baabu salaam kitaabu salaam hadi lideed yani datin insha dhigo don salaamta yani abshu faafiya salaama salaamta faafiya baynakum dhadin salaamta faafiya wa faafiyat manaha wahuwa salaamu cala almacruuf wacala gayri lmacruuf lanki adkasaasi lankin kasaane wal salaame koonagoy hoo koonago ay lankufalbamaakinaga malaagda koonagas tawaamay uremay walay sireen salaam assalaamu calaykum iyo kaabalkadaawalkoy halgoflaybo isudadbalana salaamte jiniga baali roogo muminiinta iyo oo malaaigdo oo lang aragaan kuliya halga ilaahay o lang aragaana jiraan oo baalo roogaan kalkun salaamti on kadiyaasakin nagaayan hawamahobasin hawaay lang kufalbaaakinaga isku salaam assalaamu alaykum sa may welay saxaabo yani kofkan hoobka salaamo ilahay kintugay assalaamu calaykum nabadgelinya korkin aliyeel hoobka ley may dareen siyaas adsheha kubati ini galbi shay walban gajar laakin lankan hoobka baalgaado walba kin salaamno may saraasa mahaysadeew yani kofkan kame iblo ah. salaanta bang oo lawareegda ma lera kolkan yani saaso kolkan mayba maxabada may kadayaase salaanta labalira waa musliman waa bekuriye wacanhu an abi hurairata an nabiy sala allahu alayhi wasalam ana rajulan rajul rajul yazaara ziyaaraday akan walalah lirajul fi garyatin tula kusugnaaday garyado ukraaka le ziyaaray xadiis kirahnaga faarsada allahu tacaala ilahay imalgeliye lahu lirajuli rajulka an imalgeli cala madrajatihi cala barigi barigi rajul rajulka barig shay kolshay shalay hadiiska hayla iyo malakan malag imalgeli wadakara alxadiisa wadakara huwa yani wa kay abu hurayra may sheegay alxadiisa sheeg ilaa gawlihi gawli nabi naba golsha inti lagu diro in allaha tacaala ilahay kad axaba huwa ilahay jeladi kalika jeladi kama sidi axbabtan jelatay hu rajulkaas aa hu akaaka walaalka fihi fi llahi ala dartisna jelad rawahu muslim kad sabaka bilbaabi qablahu qabla lbaabi wa وan nabiy sala الlahu alayhi wasalam ana rajula rajulka anhu an abi hurayra an nabiy sala الlahu alayه wasalam ana rajula rajulka zaara ziyaradi akan walaalyaziya aho lah lirajul rajulka walaaley fi garyatin dulada hadyakaley garido rakel farsad allahu taala ilahiy imilgeliyey lah lirajuli rajulka ilahiy imilgeliy cala madrajati madrajati rajul cala darigi darigi rajul rajulka darishay korshen imilgeliyey malakan a imilgeli wadakara raawi raawiga sheegay alxadida shamis wadakara abu hurayra abi hurayra sheegay alxadid hadiska dhimastir qawli xamudni hadis qawl nabiy nawa golshentilkudera in allaha taala ilahiy kada xabbaka malagasaasiraaya adi fadaas ilaa gawli gawli malak era kord ama ilaa gawli gawli nabiy namado ilaa gawli gawli nabiy in allaha ilaahey kada xaba hu ali ka adika jeedaday wa ahay rajulo kamaa sidi axbabta an jeedatey hu akaaka walaalka an jeedatey fihi filaahi alla dartis nijeedatey ilahay naka jeeladi wa kalku maxabat yani dadkafaylijeelantiy o ilahay macbudis yalaka dereed yala xadiiska soo tusiyaa kada xabaka axbabta huwa rawa mayuri xadiiska muslim kad sabaka alxadiisu xadiiskan indhagi bilbaabi fi lbaabi bilbaabi fi lbaabi baab artisan indhagi baabkaas oo gabla gabla lbaabi baabka hortisaad وعn الbra بن cazimin رadi الlahu taala canهuma an النabiy sala الlahu عlaه وasalam anahu ana nabiya gaala nabiy nao may ka golay fi lansaari ansaar fisha may ka golay laa yuxib majelada hum yo ilaa muminun la jelade laa yuxib majelada hum ansaar ilaa muminun lang iman mumin kamil iman la jelade walaa yubridu man dhirfa hum ansaar ila munaafiqun lain dhirfe man axaba lanki jelad hum ansaar jelad axab allahu ilahi nu man kaasa jelade waman abgala lanki dhirfa hum ansaar abgala allahu ilahi nu man kaasa dhirfe muttafaqun alayh xadiskana bukaari muslim iswaafageen anhu anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam annahy an ilbara bin azib an nabiy sala allahu alayh wasalam anahu ana nabiya gaala nabiy naw ka gole fi lansaari fi shani lansaari ansaar shaanisho may ka gole laa yuxibu majelada hum ansaar ansaar may lereey ha lama gabil oo madina degaayen oo si khasraj lama gabil isa dhaladeen yahaayen lama oda isa dhaladeen awlaadiyo badadeen ahaayen madini degaayen dadooed yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam diinta galan goboday daarulhijra daarti leerahay daarti iyo dhib ilahay markaasna noolaay waladina tabawau daara ilaahi raay daara diyaariyen islaamka golinamdikeen islaamkiya galan gobodeen nafsiyo iyo maalsho walba mareeban yoogiy kalkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam hadii oona may deedena ini jecelshoo jeelanti o ilahay dadka jeelada macnaha dinti yu lam alla lagabil algabilki dinti ilaahay gogolan dhiko dinta saasa nagday usun manaa xubugaas alud yani saasa nagday usun laa yuxibu ma jeelado hom ansaar ma jeeladaw ilaa muminun lay jeelade walaa yudilo man dhirafaw hom ansaar man dhirafaw ilaa munaafiqun la indhirafe lang munaafiq ho iman lahayn la indhirafe lili man axaba lanki jeelado hum ansaar jeelad axab allah ilahay maxabadiisa lakahelaw ansaar jeelanti waman abgala lanki indhirafo hum ansaar andhirafon abal lah alin dhirifeh mankaasa dhirife mutafakun aleyh xadiskana mutafakun an mucaadin radi alahu taala an qala mucaad may ka golay samictu rasuul alahi dheegi sala lahu alayhi wasalam yagolo rasuulka halka golow ya dheegi yani qala allahu caza wajal ilahay may ka golay almutaxabuna han yani wa kay isjijeel fi jalaalihi an weynantay fiisha iskajijeel lahum lilmutaxabina waleh manaabiru min baryaale yalayin manaabirtaas oo min nuuri nuure yakbidu may na jaradeeyo hom mutaxabinta soy annabiyuna nabiyaalke ma jarbaayan way shuhada shuhadada ma jarbaayan awama yure xadiska tirmidi waqala tirmidi ma xadisun hada xadisun xadiskaas oo xasan xasan saxiixun o saxiix mucaad bin jabal radi allahu tacaala an qaala mucaadinka golay samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw ya dhegi qaala allahu caza wajala ilahay may ka goole almutaxaabuna han isjijeel i jalaali ana wiinanta iskijijeel ana darte iskijeel o wiinanta iskijijeel lahum lilmutaxaabiina wale manaabiru min baryaariyali manaabirtaaso min nuurin nuure yakbibu may najarado doone hum mutaxaabintaasoy annabiyuna nabiyaalkay najarado doonan a shuhada shuhadada iya najaradaayan wa oo meeliyo digaayan mambarkaas yani shuhadada iyo nabiyaalka kufal badinin ahaan ma ehe laakin ilahay dhiimoyay derji dheera ilahay deersiye sawaamay uri xadiiska tirmidiyo imaamu tirmidiy wuri wakaala tirmidi may kole xadiisun ada xadiisun wa xadiiskaas wa xasanun derjidii sanne saxiix o saxiix ama صaحيح وعan abi idriis alkawlani raximahu llahu abi idrيs alkawlani raximah الlah alang narismauriya kaala inika gol abi idrيs dakaltu gali masjida dimishka dimishko magaalada dimishk leraw suuriya caasimadeedu a misaajidtee gali faidan sham waay arda shama gali faidan fatan dhalinyar yar baraau ilkooshay aftinaya wa iya ikyahaykedi faidan isla marki ma haykediye fatan dhalin yarkoya haykedi fatagaaso baraagu sanaya ilkooshi aftiinaya doola cadeeya ilkooshi yani aftiinaya min albari wahuwa lamcaanu yani yani birg yalangajeel wasanaya jamcu saniyati way alasnaan lmugadama ilka hor jiran aha kana xasana sagri ilibtayki ona cadaanaya habi katiiran tabaskumi gosolshayna badan lang teeming leho gosolaw yahay keliyo oo dhalinyara waan waidan isla marki annaasu dadkana macaho maca alfata dhalinyarkaas maca ay faida اkhtalafu naaski hadii iskhilaafaan fi shayin masala hadii iskhilaafaan asnadu tiriyaaya hu shaygiya ilah ila rajul intiriyaaya wasadaru fulaaya can ra'yi ra'yi rajuli rajulkaas ra'yishay ku fulaaya fasaltu suaali canhu an rajuli rajulkiya suaali faqiila limaylin erey hada rajulkan kange mucaad bnu jabalin mucaad bnu jabal faqiyu hadi luma radi allahu taala anhu falama kana marki hasala min algadi bara marki hasali yahjartuka lahi fawajadtu helihu rajulki kad sabaka haliki dhagayni anoo dhagi bitahjirika laho misaidkin ku dhagi wawajadtu helihu yusali haliki tukida fantadartu sugayhu rajulkiya sugi ay faata gala rajul rajulka inti ku dhamaystirado tamaamta salaata salaata rajul rajulki salaat isku dhamaystir uma jitu anseedayu rajulki anseede min gibali waji waji rajuli rajulka wajiki hortitan kuseedi adaabka saas a kofoobadanseedaas hor ininka koytu feershayta dhow dhinishayta dhow ma e obalso alas hortisa lafa dheede ka julusi jibril jibril sidhigi oo rasuulka sala allahu alay slam arti fadheeday oo kale aadaabtaas waa fasalamtu salaam yeri alayhi cala lrajuli rajulki alintaay korshiye salaami kuma kultumay kakolay wallahi kadhaarday ini an la uxibuka jeel la uxibu jeelaka adika jeele lilahi lajli lah ala dartisakin jeelo faqaala rajulu rajulki may kaole a lilahi ilahi yaki dhaariye ilahay dartisa injeelaw fakultan may kakolay a lilahi ilahay dartisa kinjeela faqaala rajul mari a lilah ilahay dartisa injeela fakultan may ah, ka golay ah lilahi ilahay dardisa kin jeeda faakada rajulki gobday niani gobdi bixabwati ridayi garbasaarke yani gundirshay ya gobdi fajadaba rajulki jiiday niani jiidi ilayla rajulya ilayla lfata in jiididi faqala rajulu mereebshir bishaaraysoy fa ini ana samictu degi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegul rasuulka haalka goola dheegi qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay wajabad nay waajibtay maxabati jacalkeya waajibtay lilmutaxaabiina han isdijeed iya ana darkay liajli ana darkay iskajijela macbadayn waajibdi walmutajaalisiina han isla fadheedayan fiya ana darkay isla fadheedayan walmutazaawiliina han isziyaaradayan fiya ana darkay ini ziyaaradayan walmutadali yani walmutabadiliina han yani wa kayan walmutabadiliina an wal istisiyaay wal inisidiibaw fiya ana dartayn wal inisidhiibaw anasa yani wa kay masalan ba macbadayn waajibti ilahay ereg taasay hadii yani bishaaraysay xadiisan hada xadiisan waay yani adis kaso saii sai rawana yuri adis maliku imaamu malik imaamu darhijira wuri filmuwaai kitaabki modalera fishek wuri wa biisnaadihi isnaadi malik malik sanadki sanadkaas isnaadkaasoo saii an sai yaku wuri hajartu ay bakartu bukuri le wawa bitajdidjimi alakri hajartu bawluhu alilahi kakoli fakultu alilahi kakoli alawalu bihamzatin mamdudatin lilistifaamin sugnaati alakri watanin bilamadin tego laang alakri alilahi lele وan abi idris اlkawlani raximah الlah qala abu idris may kagol dakaltu galyer taabici us abu idris اlkawlani taabici wa raximah الlah saxaabi hobay radialahu alre hooba saxaabi anin raximah الlahu taabici qaala may kagol abu idris اlkawlani calimkiwina dakaltu galay masjida dimishka dimishka misahayse gali faida mis marki mahigediye idaas may lere ida fujaaiya lere laa tadkul ila cala ljumlati ismiya jumla ismiya lay galaas faidan iska markiba fatan dhalinyar haygedi fatagaasoo baraagu tanaaya dhooliyaalshay yani berbergaaya baraagu tanaaya ilkooshay hore dhoolod e dhooliyaalshay mana fanaadi ilko fanaade berbergaaya gosol badan mana baraagu tanaaya ilkooshay berbergaaya ilkooshay hore berbergaaya ama baraagu tanaaya saniyatin tanaayaalka jamci wa asnaan lmugadama ber ilko hor jaran bergaaya gosol badanaayo ilkooshay babahayan mana markas ma waida nisa marki anaasu daskana macahu kainuna macahu maca lfata yarki maca sheeyeyin faida اkhtalafu hadi naaska iskhilaafan fi shay masala iskhilaafan asnadu tiiriyahan o shayga ilayhi ila lfata dhalin yarki an tiiriyahan caalimka eh jaamacadii rasuulka sala lahu alay wasalam yaa kugalanjiriye mucaad bin jabal wa kalkun wa alwal iska khilaafu silan tiiriye wasadaru fulayan can ra'yihi ra'yi lfata dhalin yarki ra'yisha wala insheeg oo masala diin an kugaadaayan lang eelan kudambooyo mana oo masalo usul masaladii jawaaba masaladii jawaabin lakufulaayo lakaado yani dadaawayayo dinta dadka daawaya ahayo fasaltu suaali anhu an rajul rajulka awarsadi ay lanka dalinyarka hesudan fay wijisen furfurno waan dadka dhombi sudan jeelin ay sar faqiila limaylingaray hada rajulka on mucaad bnu jabalin mucaad binu jabal lere radi allahu taala anhu mucaad binu jabal saxaabigi leraayo mana yani dadki saxaab rasul rasuulka saabtisa kumid weli gaar ahaan may lera yani fagiyu hadi uma lan kasay umaduntan lanki fagishahay asxaabta lama meelol kaaman aminu hadi uma lan eryaga yani ansaar yani wa ka masalan wanasariy azubayr yani kulu nabiyin xawaariyo waxawaariyi azubayr lanara oo kala jar lama sudoo hay kolka yani wa kay fagiyu hadi uma waay caalimki hay oo madine yaman la dari jiray diinta kasiri jari falama kana min algadi falama kana alwaktu waktiga marki haaday min algadi bara marki hasali bara marki ladeeriya hajartu kalahi fawajadtu helayhu rajulki heri kada sawagaha halay rajulka si dhagayaan bitahjiri kalaho oo dhagi misaajidka ba kor mari wawajadtu helayhu fatagi dhalin yarki mucaadki heri yusali haleyki sunay salaa tukado misaajid faintadartu sugayhu rajulkiya sugi xata kala rajul inti kudhamaysado salaatahu salaata rajuli rajulki salaadis kudhamaysad uma bacda dalika jitu seeday rajulkin seedi min qibali waji waji rajul rajulka wajisha jeedisan ku seedi wa fasalamtu salami aleyh ala rajul ya uma gultan may goray wallahi kadhaaraday ini an laa uxib ana ana jeel ka adigi jeel lilahi liajli lah ala darti dakin jeela faqaala rajul rajulki faqaala mucaado ma eray lilahi ilahay dartisa in jeela aliflistifaam alka dari odhaisma er lilahi ma er ilahay dartisa kin jeel ma er aliflistifaamka dar uxibuk ini la uxibuka lilahi ahaytoodha alifka aliflistifaam e suaal sheenas laylka dari faqaala mucaado ma eray lilahi ilahay dartisa in jeela walam yarku maodan calaamatu suaal faqultu an may goray lilahi ilahay dartisa kin jeela faqaala mucaad mer lilahi ilahay dardisa injila fakulta naga gola lilahi ilahay dardisa injila faakada huwa fatagi gobday ni ni gobday bixabwati ridaai garbasaarkay yani wa kay masalan bhay xabw dhinisheya gobday bijaanibi ridaai le bixabwati ridaai yani hoos gundigay yani wa kay bixabwati ridaai garbasaarkay dhinishay hey bijaanibi ridaai garbasaarkay dhinisheya gobday hay jiidi fajadaba huwa rajulka jiida ni ni jiidi ilahi ila rajuli rajulka indika injiididi idoasdi manaa doaayar faqala rajul rajulki mere abshir bishaarayso faini ana samitu dheegi rasuul alahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulsia dheegay gol rasulka halka gola qaala lahu taala ilahay may ka golay wajabat may waajibtay maxabati ana jeelantay iyo waajibti jeelantay an sugnaati lilmutaxaabin ahaan isjijeel fiya ana darta iskajijeel walmutajaalisiin ahaan islama fadheedaya fiya ana darta iskala fadheedaya walmutazawiriin ahaan isi ziyaaradaya fiya ana darta iska ziyaaradaya wlmutabaadiliin han waliskasiya siana dartay waliskasiya hana sama bada waajibka xadidnada adidn adidkas oo sai tawama yuri adidka malik imam malik wuri il muwada kitaab muwada lera kitaabka win imam malik kitaab maylaya muwada lera edanfac win on dawi yalay kutubtum oonayoliley hada yan umahatu sita liley kahorbaha yaali jari mana umahatu sit saiheen inti lansoben inti oonay ay mid yani dijin sanifna hortiya wa sanifsanaay muwada yani hordhaanglib may lera jaray yani wa kay yani wa kay masalan acdamu kitaabin bacda kitaab illahi tacaala almuwada wa lera jaray waktigi hor ilahay kitaab shay bacdishay kitaab nga sacsa muwada jariya lera inti bukaari say lan dejin laakin marki dem hadi bukaari bala dejiyay culamada bukaari sanifeen o hadii saxiixa sanifeen wahay bacda kitaab illahi kitaab lbukaari an horjea laakin kitaab saasan wing ah isul mana imam malik kitaabka sanif yani wa kay saas waay muwada lera kitaab wing a yani saasa wa bisnaadi isnaadi malik malik sanadke iya kuwa yani waa kay kadeiy yak wuriisa waa malikun waa weriyey bisnaadi isnaadi malik malik sanadka yak wuriy sanadkaas asaxihi ansaxay qawluhu hajartuwa muwada ilamay bowsa dhii kort manaa ini hadii laciifa suu dhahaya alku dhii kort kalkun laakin kitaabadan ubi intilasani farsi usi kitaaben kahore qawluhu hajartu ku gooli may aimada dhan usi kahore ilan wada yani waa kay imam imam malik imam daaruhijra yani taabici wa taabic taabicin wahan kuley oo saabtan dirin yani saaso qawluhu hajartu hajartu kagooli ey fakartu bukuriyo mana huwa bifatxi bitashdid ljimi jintishiskewal akriyay hajartu le jintilishis wa qawluhu qawl nabiy qawluhu qawl nabiy alilahi mas qawluhu qawl mucaadi qawluhu qawl mucaadi mucaad gool shay alilahi kagoolay fakultu anin alilahi kagoolay gool kasoy macnaa shay alawalu kan oola uriya may la akriyay bihamzatin hamziya laakri hamsadaas oo mamdudatin liteegi hamsadaas oo lilistifami suaal dalad an sugnaati watani kan lamaadna bilaa madin teegoolayahati alilahi laylare waan abi karimata abi karima may lakuriye almigdad bin macday karima radialahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam magashi migdadlero gaala may kakolay migdad ida axaba rajulu rajul hadi jeelado aka aka rajul rajul walaashay jeelado falyukbirin kabroy yani wa kay ho falyukbir huwa aab rajul akaaw falyubir huwa rajulkin abr hu akaaw anahu ana rajul abo yuib jeli hu akaaw walaasha jeli sheego sawama yure adka abu abu daud wtirmidiyuna wuri imam tirmidi waqala tirmid mer adn hada adn xadiskaas oo xasan dajisasan eh waan abi karimata abi karim may lakuriye almigdad bin macday kariba radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qala nabiyna wayna kagol ida axaba rajul rajul hadii jeelado akaahu aka rajul rajul walaal shay jeelado falyukbir huwa rajulka inkabroy hu akaaw walaa shay inkabroy anahu ana rajulaba yuxib warajulka jeliy hu akaaw walaa shay jeliy sheegoy ahay walaalaw ka jeela islaamka ilahay dartisa kin jeli yarayo rawa ma yuriy xadiidka abu daawud tirmidi ina weriy qala tirmidi may kole xadiidun hada xadiidun wa xadiidkaas oo xasanun tajisatan waan mucaadin mucaad radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam akada rasuulka gobday biyadihi yadi mucaad mucaad galantiisa gobday waqaala nabi mara ya mucaado mucaado wallahi kadaarda ini an la uxibu jeela kaadi jeela ahy rasuullahi ale sala lahu alayه wasalam mucaado ka jeeda uma uusika kin dardaarme ya mucaado mucaado laa tabtoy nkutabtoy tabtoy fi duburi kuli salaatin salaad kasta gadaashan kutabtoy tagul halaad kagolasan tabtoy allahuma acini cala dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika sa kagolasan kutabtoy oo kalku dadka donga dardaartan yahan an mucaadin radi allahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam akada rasuulka goboday biyadi yadi mucaad mucaad galantiisa goboday waqaala nabiy naw may kagora ya mucaado mucaado oh, wallahi akadhaarday ini ana laa uxibu ana ana jeela kaadiki jeedoa uma usi ana dadbaarme kaadikin dadbaarme ya mucaado mucaado oh, laa tadacana an tabtay o oh, an tabtay fi duburi kuli salaatin salaad kasta jadaalsi an kutabtay ey caqibiha caqibi salaadi salaadi rabtiya marka tukuto an tabtay salaad kasta jadaalsi tagulo aal adka golaas an kutabtoy allahuma ya allah alehayo aci kaalmay ni anin kaalmay ala dikrika ilah iska korshay inka kaalmay washukrika ala shukrika shukriga ilah inka kaalmay nicmadaadi sidi shukrisha inka kaalmay ilah waxusni cibaadatika cibaadada wanaagshe cibaadada meelalmeel inka faylata ilah korshay inka kaalmaay sadheelilay mana hay taasa yani indardaarmel rasuulka sala allahu alayه wasalam hadiskan xadisun hada xadisun dadkudhan waa indardaarmireed markastoo salaada bacdishe macruuf adab wala akriyay hadis xadisun hadiskaasoo saxin rawama yuri xadiska abu daud wanasaa-in bi isnaadin sanadi kuri sanadkaasoo saxin an anasi radi alahu taala anhu ana rajula rajulka o kana huwa rajulka may hada cinda nabi nawag bisaraadi famara rajul rajulka wabii birajul yamari faqala rajulka mara ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi ini an uxibu jeel hada rajulka dareerahay iyo jeel faqala nabiy sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki mara lah lirajuli may ngarday may ngaray ha acalamta ogaahiday aaclamta ogaahiday hu rajulka intiad jeel ogaahiday qala rajulka mara lamaya qala nabiy mara aclim ogaahi urajulka ogaa ined ilahay dartisin jeena bes falaaxiga rajul rajulka yala hele huwa rajul rajulka kala yahelel fakala rajulka may kagole inan uxibuka kajeelo filahi liajlilahi ala dartisa kajeelo fakala rajul rajulka may kagole aabaka aabaka hikajeeladoy hadii saasba ka ero sa ero fadi jawaabtiyo tarjumad balidongoy hadii lankan kajeeli ka ero adin wal injawaabo fadiyo maylata aabaka aladi alihi hikajeeladoy abarta bijeelatay nian injeelati lahu liajli alihi dartis injelati itijeeladoy sanatan doaso ilahay dartis injelati isu dartis injelati itijeeladoy sido وan anasin رadi aلlahu taala anhu ana rajula rajulka iya kana huwa rajulka haday cinda النabiy naba disaroogi sala الlahu alaه وasalam famarama hamaray rajulu hamari bi birajul rajulka rajulka kala hamari faqala rajul jaalisu cinda النabiy rajulki rasulka kisfidhimeer ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi ina uxibu jeelo hada rajul almara rajulka unta marahayo jeelo faqaala nabiy namayka golay lah lirajuli jaaliska may ngaray aclamta aclamta ogaahiday aclamta ogaahiday o rajulka maaragan e ogaahiday inada jeeli ilahay karkis jeel ogaahiday qaala rajulki mara lamayam ogaahi qaala nabiy namay golay aclim ogaahi hu rajulka ogaahi intada jeeli ilahay karkis jeel ogaahi bes bahi falaa iga rajul rajulki meri filibahi ko huwa rajul rajulka deeray heleelay faqaala rajul mera ini an hibro uxibu anaan an jeelakaadika jeelo filahi ilahay karkisa kan faqaala rajul rajulki saasonkagoolsun mayle axabaka hikijelado aladi macbudka hikijelado axbabtaad ijelatay niyan ijelati lah liajli ladi ladi dartis injelati hikijelado sa eryalmana jawaabta sana lo nabi rawaanayura adiska abu daud bisnaadin saxiix baa calaamaati xub tacaala ilahay jeelantis calaamaadkeedi yanbaabay lilcabdi adoon jeeladaw walxati ba walxati isbooriyo yanbaabay cala takaluqi dabeelkaweedadaw biha bicalaamaati xub illahi taala dabeelkaweedad wsac ba sacirooro fi taxsiliha taxsili calaamaati xub illahi alla xub shay yani calaamaati xasansubashelkarooraayan baabay baabu calaamaati xub illahi tacaala hada kan baabu calaamaati xub illahi tacaala ilahay jeelantis calaamaadkeedian baabay lilcabdi odoon jeeli alla odoonsha ini jeeli calaamaadka kasawa jiraan calaamaadkaas yan baabay walxasi baabu lxasi isbooriyo yan baabay cala tahaluqi dabeec kuweedadoo korshe iskaboori biha bicalaamaati xub xubillaahi alla jeelantis calaamaadkeeda dhabeeclikuwaalidaan kugoon wasacyi baabo sacyi horoyan baabey fi taxsiiliha taxsiili yani waa fi calaamaati xubillahi alla jeelantis calaamaadkeeda silan xasal sada fadilkaroor yan baabey qaala lahu tacaala ilahay min golay godhe nabiy llahi maxamed in kuntum ilahiy shardin inbiyahayan indhikaan shardagaas hoob martan maxbad ilahi helaasanalilay ilahay sinjeladay hoob shardagaas martan kolka shardagaas lagu weydiyo o lisraadiyo ilahay meerey gol dheh nabiy llahi maxamed in kuntum hadii sinatiin tuxibuna ku jeel allaha tacaala ilaahay hadii oonaya jeel atiin fatabicuu rahaa ni an oo rasuululahi ah sala lahu alayه wasalam iraha sababka kida maysan deelsiya ilahay jecelshay yuxbid markaas jeeladay kum isin allahu tacaala ahay ilahay sin jeeladay wayafir ilaahay dhaafey lakum isin dhaatin dunuubakum bacda dunuubikum dunuubtin bacdageed yasin dhaafey dunuubta sakaayirta wallahu ilahayna daa'iman ba afurun ali dhaafa odoomin shay dunubtan dhaafa raximau naarisa waay waqaala lahu tacaala ilahay may ka goole ya ayuha aladina aamanu kuwi ali naga rumaayano man qof al qof yartada ridaawo minkum isin halsin kumida an dini dinima manka dinshay kunagdo kutaboo kaado dinshay rida fa saufa simaanba dib dambe yaati lahu ilahi lakoye bidoomin qooma lakoye qoomkaasoo yuxibu huwa ali jeeli hum qoomka jeeli wa yuxibuna yoona jeelin hu allaha tacaala je qoomkaasoo adilatin nugul cala lmuminiina muminiinta nugul caabisiina mutadaliliina muminiinta nugul qoomkaasoo acizatin abadag cala lkafiriina kafirin koosonkaasa qoomkaasoo yujaahiduna jihaadaya fi sabiili llahi ilahay wadisdadiga jihaadaya walaa yakaafuuna an obsadaan lawmata laaimin koo dagaalo dagaalshin kaobsadaan dalika almadkuuru madkuurkaskaase fadlul lahi ilahay fadli waa ilahay ziyaadasiintiis wa yuti ilahay seehi fadligaas man qofki yashaa ilahay doonyo see wallahu ilahay waasicun fadluhu kal sha waasa alim bikuli shay shay kasta lika cilmi lewa qaal lahu tacaala ilahay may kagole kudhe nabi lahi maxamedo in kuntum hadiatin tuxibuna allaha ilahay anijer hadii atin fatabicuna hani an irha rasuullahi a irha walensan faro fartoonada walisin kureeban kureebtoonada markaas may helaasan faide yuxbid jeladay kum isin allahu taala sin jeladay may kale faide wayakfirhu ana dhaafay lakum isin dunuubakum asin dhaafay wallahu ilahayna daa'iman bo gafurun alii dhaafaw liman taab lanki anagada lihin dhaafa dunuubtan dhaafawa raim bاmuminiin muminiintan alin naxariistawa وaqal lahu taala ilahay may kagolay ya ayuha aladina amanu man of ala ofki yartada huwa manka nagado minkum isin halsin kumid an dini din iman manka dinshay kuridaawo ku nagado haytaabu ridid badan ta lig ridaawo badan yin dan ala lanki diintisku bahor ridaawo fasaufa si ilahay dan makule hob rida fasaufa sinam yati lahu ilahay lakooyay bigoomin gooma lakooye qoomkaasoo yuxibu huwa ali jeeli hum goomkaas jeeli وayuحibuna yoona jelin hu allaha taala jelin qoomkaasoo adilatin nugul cala lmuminiina muminiin korshon nugul naxriso muminiin qoomkaasoo acizatin ad adag cala lkafiriina gaalada korshonka ad adag qoomkaasoo yujaahiduna jihaadayan fi sabiili الlah ilahi wadildaadika jihaadayan walaa yakafuna an ofsadana lawmata laaimi oo dagaalow dagaalshe bal diinta ilahay lafiriaan mahayn hiblooka dagaalahaye walka ambaareye salkerhay ngaraame ilahay yani ko dagaalow dagaalshen ka fadalika almadkuuru madkuurkaas kaase ilahay fadl siintis waay ilahay ziyaad siintis waay ilahay lanki fadl ziyaadisiisade fadllah ilahay ziyaad siintis waay yuti ilahay siye i fadligaasoy siye man iya siye yashaa ilahay doon wallahu ilahina waasicun alihi waasac fadli shay waasac waay calimun alihi cilmo badano shay kasta ka cilmi le waay waan abi hurayrata radialahu taala anu qaal abi hurayra may ka goole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shema or in allaha taala ilahay qaala huwa alla subxaana wataala may ka goole xadiis lqudus wa man qof al ofki aada o laytumo lian haal sugnaadi waliyan wilila o laytumo fakad alanta ogaaye mankaas bilcarbi arbi ogaaye wama tagaraba madawaas ilaya nantikee cabdiy odoonkay bishayin shay mahayn kadawaas shaygaas oo axaba lijelan badin ilaya nantikee mimaagil kujelan badin iftaraltu ana farweelay aleyh ala cabdi odoonkay korshay ka farweel wama yazaalu cabdi odoonkay mazula yataqarabu ha dhawaadaw yataqarabu huwa cabdigu dhawaadaw ilaya an dhawaadaw binawaafili sunyaalahayn ka dhawaadaw marka damb wali hawado sunadii wado wado maynaglaas hataa uxiba er xataa uxiba ana ilan kujiiradahu cabdiga kolkan argahaysan ana wadiyaal calaamaati xub ilahi walikaasan suga fadi taasu in ilaahay daacadiis badido waajibaadka guduto silankatargalay oo ilahay raadankeen guduto hadan yani sunantaniya silankatargalin guduto taraawiixi tukuto salaatuleel tukuto sunadii raatibadii badido walalwali suneer sadago sunee badido yani sadagoonay yani waa kay masalan toonga badido ad yani soon soon oo sune badido ad cibaado binawaafil sunyaal sunyaalka badiny ahay odoonkay mazuula weri dhawaado hayn dhawaado sunyaale hayn dhawaado marba sunusaasubi hayn dhawaade marka den deere raaye hataa uxiba wa hataa uxiba alilahay ilaan kujirado hu cabdiy adoonka kujirado bes hadii jeel deero meelo deer maha fa idaa axbabtu hadii ana jeelado hu cabdiy adoonka kuntoon haadire samcaho maqalshayan haade oo maqalshayan hedriya samcahu xaafida samcihi samcishaykin hifdiya ahaade ama samcahu maqalshayan haade aladi samcagaas oo yasmac cabdu odoonka dheegaw bi bisamci samciga wal ka dheega an haade oo anin xifdiye walhuma kadheegaw dhegaashay wal kheer kadheegi maayo wa basaraho basar alcabdi odoonka basarki aragshayan haade aladi basarkaas oo yubsar lcabdu odoonka aragaw bi bilbasari basarka aragaw wayadaho yad alcabdi odoonka lintisan haade aladi yadaaso yafdishu cabdo gobdo biha bilyadi oo yani galantiisa nin hifdiyan ilaaliye walhon makagawada makataabada yani wal makahadaa wal makadulmiya wal makadilaa wal makahalaya yani melilxisirgalile galantaas ka haye arisheena nin xifdiya nin ilaaliyo warijlahu lutisiyan haada rijlahu rijlalaas odonka lutisan haada aladi rijladaaso yamshi cabdiga biha birijla kasooda wain sa'ala huwa cabdiga hadii suaalo niyan isual la ucdiyana ana ana siyay oo siyay huwa cabdiga siyay walain istacaada huwa cabdiga hadii oo bed baa dalabo nian oo bed baa dalabon laucidana an badbaadiya badbaadiya abdis badbaadiy rawa mayuray abdiska albukaariy bukaariya wil wamacnaa aadantu hu ogaahiye macneed aclamtu ogaahiye hu cabdigaasa ogaahiye oo odoonka dhibinjaysi biani aniba muxaaribun lcarbiya law lilcabdi lcarbiya wa man caada yahal lang ala lankilaoleytamo af iyo qool iyo ficil kuli lianhaar insugnaadi weliyan wilan insugnaadi laoleyton fakad aadantu bilxarb ay fakad aclimtu aclamtu ogaahiye hu mankaas biani ani muxaaribun lcarbiya law lima wagol gol nabi naba golshay istacaadani oo midun geliyo dhalabo kagooli ruya may liwuriyey bilbaayi walakri istacaada biya waruya may kala liwuriyey binnooni istacaada ni istacaada bi lamada gool wuriy mana istacaada biya iyo istacaada ni lamada gool wuriyo wacanhu an abi hurairata hadis alarbicin anhu an abi hurairata an nabiy sala lahu alay salam qala nabiyuna may gole ida axaba allahu tacaala ilahay hadii jeelado alcabdo adoon jeelado lahu calaamaati xub illahi tacaala lilcabdi fiyo la yardon hadi jeelado naada jibril naadahu ala naadiye jibril jibril ang naadiye ahay in allaha tacaala ilahay yuxibuhu ani jeelada fulan ang hebla jeelad faabib faxbib anta jibril o adina jeelaw hu fulan kaso jeelaw fa yuxibu may jeeladeeye hu fulanki jibril wa jeelade malaaigta lankin fal badnaa jibrila jeelade fa yunaadi hadan may naadi fa yunaadi huwa jibril naadiye fi ahli samay malaaigi dhan us madaa ngaayang naadiye fi ahli samay in allaha tacaala ilahay yuxibu huwa ilahay jeeriyaaniy may jelada fulaan hebriya jeladi saaxibu isina jelada hu fulaan jelada fa ma jeladeeyo hu fulaanki ahlu samaai samada helkoodiya jeeladaaya uma yudacu lgabulo akbala ladijiye lah lilfulani fulaanki akbal lahandijiye fi lardi arda dhadi akbal lahandijiye mutafakun aleyh hadiskana mutafak wa wa canhu can abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayr may gola ida axab allahu taala ilah adi laabdo doon jelado naada naadahu ala naadiye jibril jibril ang naadiye hay in allaha tacaala ilahy yuxibuha ilahay ma jeladay fulanan hibliya jeladay faxbib anta adina jelahu fulan jelaw fa yuxibu ma jeladeyu fulanki jibriil jibriila jelade fa yunaadi huwa yani wa kay jibriil naadiye fi ahli samaa samadeelkadhaadiye kanaadiye malaaigdangayla naadiye in allaha tacaala ilahay yuxibuha ilahay jeladay fulanan hibliya jeladay faaxibu isima jeladahu fulan fa ma jeladeyhu fulanki ma jeladaayana ahlu samaa malaaigdoodan jeladaaya samadeelkood malaaigda ilahay alga ilahay yani wajeladaan malaa'igde uma yudlacu lqabul aqbala landije lah lilfulani fi larli arad dahdin aqbala landije dadka dong najeladaan mutafaqun caleyh wafi riwaayati limuslim qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sina kor in allaha taala ilahay ida axaba huwa ilahay hadii jeelado cabdan adoon jeelado dacaa huwa alan were jibila jibil an were faqala lahu tacaala ilahay may gore ini uxibu anaan may jeeladayhin fulanan hibila jeeladay faaxbib anta adini jibilo jelay hu fulaan jeelaaw fa ma jeladeeyu fulanki jibril waa jelade uma yunaadihi wa jibril naadiya fi sama fayaqulu jibril may gola in allaha taala ilahay yuxibu huwa ilahay may jeladay fulanan ibil ya jelade saaxibu isin jeladaa fulan fa yuxibu ma jeladaanhu fulanki ahlu samaa sama deelkooda jeladaa uma yulacu lqabula bala lidijiya lahu lilfulan fi lardi lindijiye waida abgala allahu tacaala ilahay hadii ndirafo cabdan adoon dhirafon dacaa huwa alan were jibril jibril an were fayaqul tacaala ilahay may kagolay iniya ubilo ndirafe fulan hebel ndirafe fabakil anta adina ndiraf hu fulan ndiraf fayubkil uma ndirafe hu fulanki jibril ndirafe uma yunaadi huwa la yunaadiya fi ahli sama samad hebel shaka naadiye in allaha taala ilahay yubkil huwa ilahay mayba ndirafe fulan hebel ndirafe fabakilu ahlu samoy isin ndirafa hu fulan ndirafa fayubkil uma ndirafayan hu fulanki ahlu samay samad helkoodi ndirafayan uma tulacu lbogala dirafa lidiye lahu lilfulan fulanka dherflantijiye fi lardi aradkiilantijiye muslim ee riwaayadiyan weriyey siadila wan caisaa radi allahu taala canha ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam bacsa nabiy nabag diray rajulan rajul yadri amiran hal amirey ala sariyatin ilaali korshe amirin fakana rajul rajulka mayhal yagra huwa rajulka ini akriya liasxaabihi asxaabi rajuli rajulka asxaabtisa mayn akriyaaye fi salaatin salaati asxaab yan ka akriyaay quraan an ariy mana fataadi surka fayaktimo rajulka khatamaaye bigul huwa lahu aadun akasma inti amirhaye oo yani sariirka jireen oo duulka jireen saasa wele dadku tukisiya falama rajacu markaa nagdan elki yadakar husen dalika lmadkura madkurka kaase husen dalika liktitaama le khatamo kaaso gul huwa lahu aadun suura kas lakakhatamawa lirasuulilahi sheegan sala lahu alayh wasalam fakala nabiyna umay golay salu sualahu rajulka suaala liayi shayin shayne yasnacu suubiyaay ha dalika ay lkhatma atmokun o ul hualahu aadn lka atmo maynsubia fasalu sualan rajulki e faqala rajul mere lianaha ana ul hua lahu lianaha ana surata surat iklaas lianaha ana suurat aliklaas sifat raxmani ala raxmaan tilmaantis way faana anin uib ma jela an akra in an akri biha bisurat iklaas surat la ul hua lahu aadn e akriyo jelu faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam la rasulkana gore akbiro in sheega urajulka in sheega an allaha taala ilahay yuib huwa ali jeli hurajulka jeli in sheega a calaamaadki xublaha lkelaay mutafaqun aleyh iya kumidasmana quraan ilahi lijira an caiشhata radi alahu taala anha ana rasuul lahi sala lahu alay slam bacata huwa rasuulka diray rajulan rajul yadri cala sariyatin amiran hal amiray cala sariyatin ilaali korshe amirna sarimalkasay bidcatun min aljeishi gobol oo ciidan kumid oo yani fi zamani rasuul haasa jeishka may lera jaray hadii rasuulka lijarna yani sariya leraay hadii rasuulka lijarona dadyar bahaadena jeish markaas may leraay jeisha leraay azwi leraay markaas laakin hadi rasulkana janada kole gooni maelin diro intuola kugobadaler sariyalera ilaaliy kalku ana rasuul alahi sala allahu alay wasalam bacasa huwa rasuulka diray rajulan rajul yadi amiiran hal amiiray ala sariyati ilaa laba korshan amiirangay sariid ciidan yaro ilaa yani tumneeyi labahay boqol lama boqol ilaa afar boqol an ka badan ilaa afar boqol sa indigu deeraan sari lere oo rasuulka nana jana ciidan welin dira fakana huwa rajulki amiirka hay may haaday oo sariidaas amiiran hay yagra huwa rajulka ini akriya aaabi asaabi rajul rajulka asaabtisan akriyaay fi salaati salaat asaabi asaabta salaati daadiyon akriyaay fayaktimu rajulka khatamaay bigul huwa allahu axadun anka khatamaay falama rajacuu marki hanagdeen yadakaru sheegen dalika aliktitaama wa lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay sheega lanka intibu nuduurka hajarnay oo saliida kadhaa jarni ahi jihaad fi sabiilah kadhaa jarni marbana sukisiya gul huwa allahu axadun anka khatamaay makutaba jarnin faqaala nabiyu naomay kawalay salu sualahu rajulka suaala liayi shayin shay me yasnacu huwa rajulkan soo biyaay dalika اkhtitaama khatamaw kaaso suuradaas ka khatamaw ma in sameeya suaala fasalu suaalen rajulka suaalen faqala rajul mel ay walaa nin khatamaay maybua lianaha wadalika arinkaas kaase haabitun waxaasin arintaas arin jarto dhabe may walay lianaha ana suurat اlklaas صifat الرaحmani ala raحman sifadiis suurat اlaklaas balere ilahay khaalisan ata ilahay la tilmaama subxaana wataala kalkun صifat الرaحman ala raحman tilmaanyaalshay tilmaantiisu faana anin uxibu jela an agra ini an aki biha yani bisurati suuradiyadi akriyo jeel faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkora abirn abra hu rajulkan abr an allaha taala ilahayb yuxib huwa ala ini jeeliya hu rajulka suga jeeliy sheega yani waa kaysooni jecel ilahi ka helay adi mardaskalaquamaan jeeli ilahi ini jeeli mutafaqun aleyh baabu tacdiil in isdigoyan baabay min idaai saalixiina dadka susuubum dhibowsholan isku dig waldacafati baabu tacdiil digoyan baabay min idaai dacafati dadka laciifinta dhibowsholan isku dig walmasaakiini baabu tacdiili digoyan baabey min idaa masaakiini masaakinta dhibooshada iskudigayan baabey daas maylan tarjumaysaday atacdiir baa tacdiir in isdigoyan baabey min idaa saaliiin dadka susuumon dhibooshodan iskudig walacafati min idaa lacafa dadka laciifin lacafa lagajami dadka laciifinte oo sabar daroono masaakinte iwal masaakin dadka masaakinte dhibooshodan iskudig yan baabey qaal lahu tacaala ilahay may kagoolay waladina ku yuduuna dhibaaya almuminiina muminiinta moogilka dhibinjeysadaaya walmuminaati muminaadka bilaanteena dhibaaya bغayri maktasabul wayo kasbaden keerka kadhibaayan fakad xaqiigi dhabahan ixtamalu humbaariden ladinkaas mudiinta humbaaride hutaanan ben aburisha yani ye humbaariden wahi nabya humbaariden waisman dembiya humbaariden butaanan ben aburisha nabya humbaariden waisman dembiya humbaariden ismagaas mubinan bayinan cad oo dembinimadi sakanka jane cad taasa humbaariden alilahay waqala lahu taala ilahi may ka golay faamal yatiima ogoonka falaa taqhar angahirtooy falaa tasjirhu an anaanatoy bal acdihi shayan walsi in kana cindaka o ruddahu radi bijamili had walma yaalo oo wal helo walkasiye sida de manaa radi jamilkana falan famaliyatimgon falaa takaran geertoy waama saaila saailka oo dad suaalahayon falaa tanharkan wala suaalnang horortoy weliga walay suaalas siaangarton horortay usul wali sii kortasi hadi kalen hadal kofayl dugsadaw yani waa kay masalan alhawdhe hadal kofayl dugsadaw siyalalay mano waama alaxaadiu axaadis fakairatn faya axaadiisa kairatn ti badan wa xadiiu abi hurayrata radialahu taala an minha de minha min alaxaadiis ya kumid haad xadiiu abi hurayrata radialahu taala an xadiis kaasoo fi lbaabi baabkan fishihad fi lbaabi baabka sugnaad baabkaasoo abla qablahu qabla hada lbaab baabkan kan hortis haad abi hurayra xadiisis adilhmoodaye man caada li waliyan meran iumana man caada li waliyan fakad aadantu bilxarbi kalku baabu taxdiira kumid asa nafsiya egal had sheeg adil sheeg wa wal istilamidi hadis firiya ma naga erishe yani wa kay man caada waa kusuba sheega man caada lanki olaytumo lian hali insugnaadi waliyan wila hali insugnaadi olaytumo fakad adantud yani ogaahiyahu mankaas ogaahiya bilxarbi harbi ogaahiya wa ilahay xarbisheena walan dulkaado koro lankagsado korme harbi ogaahiya lay ala subxana wataala wa minha min alaxadisi may kumid aha xadiu sacdin xadiu sacdin abi waqasa kumide radi allahu taala anhu asaabigu xadiidkaas oo asaabigu hanindagay fi baabi mulaadafati lyatiimi ogoonki naxariiso shay baabshanin ka dhagi ahi baab ogoonki lang naxariisaw baabshanin ka dhagi wa qawluhu qawl nabiyi nabo gool shee kumid ah sala allahu alayhi wasalam ka gooli ahi ya ababakrin ababakar o lain kunta hadii ad haatay aklabta ki dhirif geli haatay hum salmaanulfarisi i suheertay dhirif geriidi bilaalka dhirif geriidid lagad aklabta rabaka rabagaa dhirif geriidi sila raahididka ani nabi suna dilkeedna kumideentusuna galeel muminiin la dhibo aha yani saas wa oo dadkaasoy dhirifto may kulaazimey galabulahay kulaazime liley ya ababakrin ababakaro ka kadhaarday in kunta dita aglabta kia dhirifdiyeyhu hom suheb iyo ne salman iyo bilaal ha dhirif geliidid lakad aglabta dhirif geliiday abakar abaka dhirif geliidi wacan jundub waruya may luri an jundub bin cabdillahi jundub bin cabdillahi bajali radialahu taala an qala jundub may ka goray gaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sina golay man salla manki tukado salaata subci salaa suba tukado fahuwa mankaasay fi dimat illahi fi cad illahi alla balinkaya kasun ilahay magantiisa ka jaro fi amaanat illahi kasun falaa yadlubana ay dalbanay dalbanay kumisin allahu tacaala min dimati illahi alla balinsheshe bishayin shay sin dalbanay mayol fainahu shaniye man gofal gofki yadlub yani huwa ala dalbado hu man dalbad min dimati illahi alla balinshay ku dalbad bishayin shay dalbad yudrik huwa alla helelehu mankaas uma yakuba ala afgembiye hu mankaas afgembiye calaa wajihi yakuba ala gaafgambiya mankaas ala waji wajima manka wajiyan afgambiya fi naari jahanama jahanama naarke dhaadeen ka afgambiya kawaama yura adeesana muslimu waan jundub bin cabdillaahi radi allahu taala an kala jundub may ka goray gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka goray man sallaa man qof ala qofki sallaa huwa manka tukado salaata subxi salaa subax lanki tukado fahuwa mankaasoy kaainu may haaday fi dimati llahi fi caadi llahi ilahay balisha haade biamanat illahi ilahay magantisa ka jaraw amaanid ilahay hadaw falaa yatlubana ay dalbanay dalbanay dalbanay kumisin allahu taala ilahay izin weydiisanay min zimati zimat illahi ala balin sheeshe bishayin shay isin dalbanay shay oo ilahay balin sheegsal dhibin injeysateen anhamateen dhibaatin injeysateen aysan dalbanay ilahay may wal fa inahu shaniye man qof ala gofki yatlub huwa ala dalbadahu man karaasad min zimatihi zimat illah ala balin shay yani amaanadiisa shay kuraasad bishayi shay kuraarsado yudrikuwa alelele humankaasa dere makufakadawa uma yakuba alaaf gambiyey humankaas alaa waji waji man manka wujishay kolshe fi naari jahanama jahanama naarti dhaadi gaaf gambiyewa awaamay wure adedka muslimon may luskureebay muminiinta dhibashor intaas lon luskureebay baabu ijlaayi axkaam innaas